bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى aalihi وصaxaabatihi أجmaciin majliskan oo majliska koowaad ee majaalista in sha allahu tacaala dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tacliim اlmutacalim liburhaan اlislaam azarnuuji caleyh raxmat اllah kitaabkan mualifkiisa waxaa loo yaqaanaa inta hadda aan sheegay magac kaloo loo hay lama arko burhaanuddiin azarnuuji ayaa la yidhaahaa intaa in ka badan cid u sheegta oo magacaas magac ka badan sheegta lawaa gacan laguma hayo sababta keenaysa waxay tahay taraajimtii ama kutubihii wax ka qori lahaa ayaan gacan lagu haynin laakiin nin kasta oo kitaabkan tacliima mutacalimka ah sheega wuxuu raaciyaa magaca mualifka caleyhi raxmat ullah culimada taraajimta mualifiinta qorta intooda badan waxay leeyihiin burhaanuddiin zarnuji saaxibu kitaabi tacliim almutacalim intaas ma dhaafiyaan kitaabkan marka waa kitaab aad u qiimo badan rasaa'il maajister ayaa lagu qaatay iyo dictooro ayaa lagu qaatay jaamacadaha islaamka qarnigii toddobaad iyo lixaad kala bixiisi ayuu calayhi raxmatullaahi ninkan burhaandiin zarnuuji taqriiban la qiyaasaya ah inuu dhintay rag badan oo culimo ah ayuu wax ka qaatay madhabkiisa sida ka muuqata hadalladiisa iyo qoraaladiisa waa xanafi waa madhab abi xaniifa raggii Eh, weliba culimada qaar waxay ku tilmaamayaan tacasub inuu ku jiro ood aad eh, weliba ugu yar xeeldheeraani caleyh raxmatullah laa shaka waa nin aada camiiq u ah eh, aqoontiisana aad ay u sarraysa aadna ka dareemi karta insha allahu tacala markii kitaabkan xajmiga yar oo intaa la eg markii aad gudihiisa gasho waxa fawaa'id iyo durar oo ku jira saddex iyo tobanka baab amaba fasal wuxuu ku soo aruuriyay ayaad ka garan kartaa caleyh raxmatullah weliba nin murabia inuu ahaa ayaa e, lagu tiriyaa oona muuqata qolyahan mustashriqiinta iska dhaaf muslimiinta jaamacadaha reer galbeedka laga soo bilaabo kuwan jarmalka ilaa kuwa ingiriiska jaamacadaas cariiqo hore intooda badan waa lagu dhigaa ragga mustashriqiinta ahna qoraallo badan bay ka sameeyeen caleyh raxmatullah oo ay ka hadlayaan waxay ku tilmaamayaan faylasuuf inuu yahay laakiin meel hadda inuu faylasuuf ama falsafada uu ku takhasusay aan ku naqaana amaba aan ku cadayn ama aan ku ikarna gacan kuma hayno laakiin iyaga arrimahaas ayay sheegaan alcumuum kitaabkan waa kitaab yar insha allahu tacala waxaan isku dayi doonaa dhowrkan habeena soo socotaa ilaa khamiis intaan la gaarin ka hore inaan gebagabayno hadduu alla qadara subxaana wa tacaala daalibcilmigana eh, kutubaha noocaana inuu barto diintiisa iyo aqoontiisa ay waxay u tahay lafdhabar fidnadan iyo masaa'ibtan biryahan dhacdo iyo qofka cilmiga inuu intuu bilaabo kadibna u gembiyo cilmiga inuu bilaabo ood wax ka barto cilmigiisa uu naafic noqonin inteeda badan asbaabteeda waxaa weyaan ariiqii la mari lahaa ayaa qof lumi meel ay cilmi usan jirin iyo aadaabtiisii iyo mxuu ahaa sulugiisii ayuu aadayaa kadibna meelahaasuu ku turanturoonaya halkaas ayuu ku kufi dhaxahaasuu marka cilmi kaga tegaya kutubtan marka waxaa aad muhiim u ah horaana waad ogeydeen kitaabkii ahaa tadkiratu saamic walmutakalim fii adabi alcaalim walmutacalim sideed iyo toban cashar waati aan ka dhigi jirnay ibnu jamaca caleh raxmatullahi kitaabkiisii runtii aad ku qiimaha badnaa kana waa kitaabkii labaad isna waxaa la mid ah oo aad iyo aad isna uqiimo badan weliba fadliga aad iyo aad alabi cilmiga ka sheekeeya kitaabka la yidhaahdo ilbiri kitaabkiisa fi ladab kitaab aad u qiimo badan weyaan sheekh bakr abu zayd kitaabkiisa xilya aalib ilcilmi isna waa kitaab aad u qiimo badan marka kutubo badan oo noocaasa ayaa jiraan alkhaiib albaqhdaadi kutubo noocaas ay asna leeyahay fii adabi araawi marka kutubahaas noocaasa oo eh, alabcilmiga iyo ariiqa loo maraa ka sheekayna qofka inuu barta ayaa mararka qaar boqol jeer ugu muhiimsan inuu mxu bukhaari iyo muslim abu daawud tirmidi nisaa inuu mara maxaa inuu intaa xambaaro ayaa laga yaabaa uu barto laakiin waxba uusan ku intifaacin maxaa yeeley maslak iyo ariiqu mara ayaa ka duwan waxaa laga yaabaa inuu kitaabka qur-aanka luka dhigto lianna aadaaba aalibcilmi sooma marin iyo kutubaha iyo awciyada kutubta sida loo xifdiyo iyo waajibka qofka ka saaran iyo ma fahamsana weligii uun mxuu ahaa kitaab arinbu iska soo ag fariistay bukhaarigu ka bilaabay diintaba waa imtixaan marka ama tafsiirkuu ka bilaabay ama wuxuu ka bilaabay fiqigii manhaajku ka bilaabay qofkii kadibna wuxuu noqonayaa qof aanan asal lahayn cilmigiis usan salaysneen aadaabtii iyo shuruudii iyo waxyaabihii loo baahnaa masaaligtii dhan ayaa kawadacaaqidii ayaa ka wada maqnaanaya kitaabka marka insha allahu tacaala in aan ku dadaalno weliba laisku dayo qofka aalib cilmiga waa saddex fasal weeyaan saddex iyo fasal inuu xifdiyo laa shaka kitaabka waxaan ugu soo mari doona waana baraarujin doona insha allahu tacaala axaadiid iyo aayada badan baan ugu soo mari doona aayadaha qur-aanka waa muxuu aha iska taqaanaan laakiin axaadiista qaarkood waxaa dhici karta inay daciif noqdaan weliba daciifun jiddan ay qaar u daadegaan qaar waxaa laga yaabaa bilcagsi inay mowduuc noqdaan oo xadiid aanan muxuu asal lahayn oo mowduuca ah, inay noqdaan laga yaabaa laakiin yashhadu lahu ima aayat qur'aaniya uhra aw xadiiu saxiixu aakhara aw aslu min usuuli shariica saddexdaa ka mid kama baxayso aayadda muxuu ahaa qur-aan oo u markaati kacda xadiidka isaga uu soo arooriyey ama daciifka amaba mawduuca ah amaba umarkaati xadiid kale oo saxiixa u markaati ama xasan ah amaba waxaa weyaan asal min usuuli shariica u markaati kacda intaba lama waayo weyaan marka insha allahu tacala kitaabkaas in lagu dadaalo oo qofka saddex iyo tobankan maqcad amaba fasal uu kor ka qabto xifdiyo waxaad u qiimo badan intaas ayaan muqadimadii kaga baxayaa toos waxaan u gelayna marka insha allahu tacala kitaabkii sulbigiisii imaamka geeridiis taqriiban waa la qiyaasaya lama huba xataa geeridiisa lama huba xilliga laakiin markii mashaaikhdiisi iyo xilliga kitaabka qorayo eh, shan iyo saddexiy sagaashanka ahayd markuu qoraal kitaabkan bilaabay hijriga nabigan alai sl slam laga fiiriyo eh, raggii la da eh, laga sheekeeya inta badan waxaa weeyaan waxaa la qiyaasayaa lix boqol iyo afartankii taqriiban iyo soonaheeda hijrada nabigeena cala sla markii ay ahayd inuu geeriyooday caleyh raxmatullah xilli uu geeriyoodoba laa shaka anna kitaabna anfacay oo ummaddii wax badan u tara weyaan culimadeenana asal ahaan waxay ahaan jireen kuwa la ariyo kitaabkan kuwa aqriya ahaan jireen beryahan dambe ayaa muxuua laga zaahiday laakiin markii fiqiga amaba naxwada amaba jalaaleenkii tafsiirka intaan la bilaabin ka hore kitaabkan wuxuu ahaan jiray alabaat cilmiga way mari jireen zamanka hore marka in loo noqdo wixii mxuuha ku jira oo nutaf ahna amaba aan toosan in laiska leexiyo asalkan wanaaga badan la qaato waa laga maarmaan weyaan shuruuxda kitaabkan ayaa ka mid ah imaamkan asheekh ah, ibraahim bin ismaaciil ayaa ka ah, sheekh anaga sheekh ah, saalix cusaymi xafidahullah isna sharax ayuu leeyahay oo macaaqidiis uu sharxay marka rag badan oo ahlucilmi ayaa sharxay oo ad u noqon kartaan insha allahu tacala bismi llahi raxmaan raxiim bismi llah ayaan ku bilaabaya kitaabkan araxmaani allihii naxariis guud naxariisto alraxiimi naxariis khaas naxariista amaba naxariisto oo naxariisto rabbigan subxaana wa tacaala alxamdu mahad lilaahi alla weynay u sugnaatay subxaana wa tacaala alladii allahaasoo fadala ka saramariyey bani aadama aadam ilmihiisa ku saramariyey ama ka saramariyey bilcilmi cilmiga ku saramariyey iyo walcamali camalka lagu camalfala calaa jamiici alcaalam caalamka dhammaantii iyo makhluuqaadka dhammaantood allihii ka saramariyey ibnu aadam ama bani aadam allahaas ayay mahad u sugnaatay weeyaan walaqad karamnaa bani aadama wa fi lberi walbaxr warasaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kaiiri miman khalaqnaa tafdiilan marka allah subxaana wa tacala waxyaabaha ibnu aadamka kaga saramariyey makhluuqaadka kale cilmigaas ayaa ugu muhiimsan uma cilmigaas oo lagu camal fala ilan qofka haddii intuu cilmi u yeesha uusan ku camalfalin qiimo ma lahan weyaan inamaa qiimat اlcilmi alcamal wاsalaatu naxariis calaa muxamedin nebi moxamed calayhi salatu slam dushiisa ahaato sayid اlcarabi caraboo dhan sayidkooda ahaa iyo alcajami carabta waxaa weeyaan waa dadka carabta u dhashay oo dhalad ahaan carab u ah amaba qolyaha lisaan carabiga yaqaan hadda suudaanta waad aragteen waa dad afrikaan oo annagana la mid ah intooda badan maca daalika carab ayaa lagu tiriyaa safka hore weya weliba luqadii ayaa luqad carbeed weyaan cajamtana waa dadka afcarabi aanan ku hadlin sayid lcarabi carab sayidkeedahay walcajami nabigeenana calayhi salaatu wasalaam waa tii uu dhihi jiray sala allahu calayh waali aniga waxaan ahay sayid waladi aadam yowma alqiyaama maalinta qiyaama intuu nebi aadam dhalay calayhi salaatu wasalaam dhammaantood sayid baanu ahay faan faan iyo muxuu ahaa is hufitaan igama ahan ayuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam wa calaa aalihi ahalkiisa dushoodana salaadaas iyo naxariista allah yeela iyo asxaabii saxaabadiisa yanaabiici alculuumi culumtoo dhan meesha ay ka soo burqanaysa iyo isheeda ahaa iyo walxikami xikmooyinkoo dhan meesha ay ka soo burqanayaan indhaha u ahaa oo mafaatiixda u ahaa kuwaa dushoodana ilaahay subxana wa tacaala naxariista nabadgelyada ha yeela wabacdu intaa kadib ariiqada kitaabka loo ahrina waa ariiqadeena caadigahayd dul istaag iyo in muxuu ahaa bila dul fadhiyi ma ahan waa dulmar wixii un mxuu ahaa muuqda unbaa la ishaaraya insha allahu tacaala waa dulmar sharax kooban falamaa goortii ra-aytu an arkay kaiiran maxaa yeeley baa loo fadhiyaa <laughs> habeen dambe waxaa bixi rubac habeen ka dambaysa rubac kalaa bixi wahaakada mishkilada taale marka waxay tahay himamtii ayaa hoos u dhacday culimadana ilaa xilligii qarniga saddexaad iyo qarniga afaraad mualifiinta markay alifayaan waxay leeyihin falamaa ra qisra alhimami himamtii iyo eh, hankii iyo inay meel eerhigsadaan eh, markii aan aragnay inay hoos u dhacday ayaan kitaabka soo gaabiyey saasay dhihi jireen maanta oo marka qarnigii eh, kun iyo shan boqolaad aan joogna amaba shan iyo aan joogna bal ka warrama xaaladda xaggey maraysaa weyaan xaaladda xaggey maraysa sidaa darteed in la boobsiiyo oo inta weli ay xamaaska ku jira laga gaarsiiyo laga daba waa laga maarmaan falamaa goorti ra'aytu aan arkay in badan oo min tulaabi alcilmi dalabata cilmiga ardayda fii zamanina zamankanaga yajiduuna ay ku dadaalayaan ama u dadaalayaan ila alcilmi cilmiga oy juhdi aad u badan ku bixinayaan dalabat cilmiga wakhtigaan aan joognu leeyahay oo qarnigii lixaad ah, aad inay dadaal u bixinayaan markii aan arkay walaa yasiluuna ayna gaaraynin waa la dhihi jiray araa jacjacatan walaa asmacu jacjacatan walaa araa taxnan waxaan maqlaa muxuuah qubqub iyo qararac ayaan maqlaa wax shiid maana ma arko qof inta shiid mara saa u mariya dhawaaqi aad maqlaysa wax ka soo baxaan la arkin weyaan marka dad un orda isla uusaa kitaab ordi oo fakaniyo duruusta fadhiya aad cilmigina meeshii ma gaarayan weligood riyadusaalixin unbu qofki dhinaca ku wadaa abadan inteed u socotaa riyadusaalixin soo dhegaysani soddon sana labaatan sana ayuu wadaa dadaal uma yar qofki laakiin ma gaaray ayuu leeyahay imaamka cali raxmatullah falamaa goorti raytana kaiiran in oo min tulaabi alcilmi dalabata cilmiga kulligood maaha tabcan fii zamanina zamankanaga yajiduuna ay dadaalayaan ilacilmi cilmiga u dadaalayaan walaa yasiluuna ayna gaaraynin aw amaba min manaaficihi cilmiga nafcigiisa iyo nafciyaalkiisa iyo wa amaraatihi mirooyinkiisa cilmiga nafciyaal badan ayuu leeyahay dunyan waran miro badan oo dunyan waran ayuu leeyahay wa hiya amaraadkaas mirooyinkaas iyo nafciyaalkana alcamalu camalfalitaan bihi m lagu camalfala iyo wanashri alcamalu kucamalfalitaan iyo wanashru fidin la fidiyo weyaan cilmiga mirihiisa iyo waxaa weyaan nafcigiisa waa cilmiga in qofku ku camalfala oo duniba ikhlaas uga camalfala dadkiina u firdhiyo ardaydu marka maadaama amaraadkiina aynan mxuu ahay mxuu ahaa ay gaaraynin amaan ku noqdo aw amaba min manaaficihi cilmiga nafciyaalkiisa iyo wa amaraatihi mirayaalkiisa wahiya amaraadka iyo manaaficda alcamalu bihi cilmigoo lagu camal falay nashru faafin la faafiyo weeyaane yuxramuuna kuwa laga hojiye ay noqdeen cilmiga marka taa ka bixi wahiya jumlada muctaradka wahiya alcamalu bihi wanashru ka bixi si aad iskugu qabto aw ama manaaficihi cilmiga nafciyaalkiisa iwa amaanatihi mirayaalkiisa yuxramuuna kuwa laga hoojina ay noqdeen wahiya amaraadka iyada ahna alcamalu bihi cilmiga lagu camalfal wanashru faafin la faafi wa cilmiga waxaad u baranaysaa adigana naftaada mxuah ku camalfasho oo jahli iskaga saar sidnoo insha allahu tacaala iyo dadka in aad oo dadka aad gaarsiiso arintayda labadiiba lama hay gacan laguma hay lama goortii ay sidaa ku dhacday annahum iyaga akhtauu ay gafeen daraa'iqahu jidadkii cilmiga loo marayo ay gafeen weeyaan wa tarakahu ay isaga tageen sharaa'idahu cilmiga shuruuddii lagu baran lahaa iskaga tageen wa kullu man qof la arka oo akhtaa gafay aariiqa jidka dalla wuu lumaya qofkii maanta u socda sectiontr oo jidkan qabsada sectionn weligii muxuu aha sectiontr inuu gaar lagama yaaba wuu dhumaya weeyaan walaa yanaalu mana gaaray almaqsuuda qasadkii u lahaa ma gaarayo qalla yaraaya aw jalla ama weynaaya aradtu markaas ayaan doonay waxbabtu waxaan jeclaystay an ubayina inaanu cadday lahum iyaga ariiqa tacalumi ariiqa cilmiga lagu bartay inaanu cadday ayaan jeclaystay oon go-aan ku qaatay ayuu leeyahay imaamka calayhi raxmatullah nacam calaa maa ra'aytu weliba cilmiga asaga iyo bayaanka isaga ahna waxaan ka duulayaa calaa maa kii ayaan ka duulayaa ra'aytu aan arkay oo culimadii kutubihii ay qoreen wixii ku qornaa ayaan markaa wax ka qoraya oon wax ka baraya dadkii wa samictu aan ka maqli min asatidii jamcu ustaad weyaan min asaatiidii ustaadyaalkayga iyo macalimiintaydii aan ka maqlay cilmiga inta laga qaata kitaabka gudihiisa iyo inta aad sheekha afkiisa laga maqla mararka qaar waxaa badan kara ama faaido badnaan kara inta sheekha afkiisa laga maqla marka cilmiga kitaabihii aan ka soo guuriyey iyo cilmiga aan mashaaikhdii carabkooda ka maqlay ayaan ka duulayaa halkaas ayaan waxaa weyaan ayaana ka dhaqaaqaya oon ka cadaynaya weyaan asatidii ustaadyaalkayga weyaan ulilcilmi cilmiga u saaxiibka ah walxikami xikmooyinku saaxiibkaha ah weyaan rajaaa maxaan arrinkaa u yeelaya maxaan kitaabka u qori maxaan arrintaa u mari maxaan u caddaynaya rajaaa ducaai allabarya rajaan rajaynaa li ani iisoo allabaryaan oo alle muxuu iisoo ducooyaan min araaqibiina kuwii alla subxaana wa tacaala diintiisii rabay oo raadinaya ay min aaalibiina ulaabtii ayuula jeedaa waxaan u yeelay inta ayadaa rajaa ducaai ducaanoo rajaynaa lii aniga lii soo duceeya min araaqibiina kuwa cilmiga dalba fiihi isaga oo jacaylka u qaba weeyaan almukhlisiina weliba ilahay u baraxtiro subxana wa tacala cilmiga dad badan baa barta laakiin inta alla subxana wa tacala u baraxtirto aad uma badno marka kuwa iyaga inay iisoo duceeyaan qofka mukhliska ayaana ducadiisa marka dadka ayaga anoo ka dalba inay isu duceeyaan waxay ugu ducaynayaan bilfawzi liibaan iyo alkhalaasi badbaada naar ka badbaada fii yowmi اdiini maalinta qiyaama bacdamaa kii gadaashii ayaan arrinka aan sameeyey istakhartu aan ka khayr miir dalbay oo alla subxana wa tacala inuu khayrka ii miiro aan ka dalbay tacaala kor ahay fiihi taaliifkan gudihiisa weeyaan wa samaytu waxaan ku magacaabay tacliima almutacalim qofka wax barana baritaanka la baro ariiqa tacalumi ariiqa wax ku baran laha baritaan la baro ayuu mxuu aha ayaan ku magacaaba weyaan halkaasaan ku magacaabay kitaabka magaciisa dhanba waxaa weeyaan tacliim almutacalim qofka wax baranaa baritaan la baro ariiqa tacalum ariiqa wax ku baran lahaa ariiqa wax ku baran lahaa oo loo caddeeya kitaabka dhanba muhimmadiisa markaad cilmi u socoto umar laheyd bas uu ka sheekaynaa weyaan wax kalaba ma ahan intaas ayuu imaamka tilmaamay caleyh raxmat ullah ilahay waxaan wa tacaala inuu eh, imaamka burhaandiin azarnuji caleyh raxmat ullah inuu alfirdowsa allah siiyo hadafkii u alifay kitaabkan ilahi subxana wa tacala u xaqiijiyo anagana ilahi subxana wa taala nuga anfaca wajcaltuhu kadibna waxaan ka yeelay ayuu imaamka caleyh raxmat ullah fusuulan ayaan ka yeelay fasalyaal maanta asaga ma ducaysan karo alla ma ma tukan kara laakiin bifadli illahi caza wajalla kitaabkii yaraa uu qoray ayaa ilaa qiyaami saaca saan maanta lagu soo ducayni oo laga faa'iday oo oo cilmigi intafacu marka ragga awooddu u wax qoranow wax qora maxaa yeelay wixii la sheega waa iska dhumayaan wixii la duubin oo la sheega way dhumayaan wixii aan la qorin oo la sheego way dhumayaan marka wax la qoro taliif qofka xitaa labaatan safxa noqda inuu taliif ka taga waxaa weya nafcigan ay leed weliba taliifkaana markii niyo khaalis ah, oo allah subxana wa taala u baraxtiran loo alifo waad aragteen imaam anawowi intaan kutubihiis soo akhrinay waad ogeydeen eh, yani inta caley raxmatullahi intilah oo u duceynaysa masjid kastoo maanta muslimiinta masaajidooda ka mid laga yaaba inuu mxua ah, dhex oo la akhriy nin walba inuu yahay caleyh raxmatullah ma sahlan ummadaas ah, kasbadeen ma wajacaltu kitaabka waxaan ka yeelay fusuulan fasalla ayaan ka yeelay waa saddex iy toban fasal <clears throat> faslun fasalka koobaad weeyaane fii maahiyati alcilmi cilmiga xaqiiqadiisa iyo walfiqhi fiqiga xaqiiqadiisa iyo fadlihi fiqiga iyo cilmiga fadliga uu leeyahay ayuu fasal iyo fasalka koobaad marka fasalka koobaad wuxuu xoogga saaraya imaamka caleyh raxmatullah inuu ka waramo cilmiga xaqiiqadiisa iyo fiqiga xaqiiqadiisa iyo fadliga cilmiga iyo fiqiga ay leeyihiin ayuu xoogga saari doona caleyh raxmat fasalka labaad fi niyati niyada oo qofka niyad khaalis uu la imaada fii xaali tacalumi xilliga cilmi barashada uu ku jira inuu niyad khaalis la imaado waxaa laga yaabaa majlis qofka u fariistay oo kan la mid ah inuu allah subxaana wa tacaala inta u barax tira kadibna kaas keligii uu noqda kan uu ku badbaada oo camalka kale oo dhan uu mxuuah waxun ay soo kala sarsareeya qur-aanka alla subxana wa tacala ugu sarreeya axaadiista nabigeena maxamed kusoo xigta waa caqiida fiqiga wamaa ilaa dalika cilmiga qofka inuu saa ugu dadaalo od kala dordoorto iwalustaadi asaatiidadii waa kala duwan yihiin waa kala daweyn yihiin kulamaa kaana alustaadu akbara sinan kulamaa kaana aktaru aw kulamaa rujiya lahu baraka inta badan qofka sheekha ah kulamaa uu da weyn yahay oo dadiisa ay weyn tahay inta badan ka isaga ayaa barako badan inta badan maxaa yeeley qofka dada yar waxaa soo yargeli balsyarmuuji iyo halagaa yaro sheega iyo waxbaa soo geli intuusan qofka meel gaarin laakiin qofka markii ciro ay soo gasho oo daweyn noqdo ood cilaan wada qaato <laughs> gacma taagta bas weyaan adduun iyo baabkiisba kasii joostay marka cilmigaada aad gudbina inta badan inta badan cilmi wuxuu noqonayaa khaalis ah oo nasaqaadkan iyo shahawaadka iyo muxuu ahaa da'yarida iyo baabkaas ka soo gudba ayuu noqonayaa haaliban marka lidaalika waxaa laga wariyaa salafka rag ka mid ah imaam axmed rag badan baa loo tiiriyaa dalabna alcilma ligayr illah faaba an yakuuna ilaa lilah markaan da'da yareen cilmi waxaan dalbnay ilah khayrkiis oo muxuu ahaay imaam noqo sheekh noqo nin la iwama ilaa dali ragga kula kayrkayaynan hoos kuusoo eegin waxyaaba badan baa jira waad aragteen tartan waxbaa ku geli laakiin cilmiga ayaa markaad gudaha u gasha wuxuu diidayaa wax kalaba ilahay waxaan ahan wuu diidaya wixii dhan hufaya isaga laftirkiisi ayaa waxaa weeyaan wixii ah, shaandhayni oo xaaqi oo bannaanka ku tuuri marka in qofka marka qofka sheekha uu doorana ood wax ka barana waa inuu ogaado qof niyadiisa ay khaalis tahay daacadda wamaa ilaa dalika daweyn cilmigii mutamakinka ah, wamaa ilaa dalika marka raxiim ah latiif ah xaliim ah wamaa ilaa dalika waxaa laga yaaba qof caalima ah oo aad u cilmi badan cilmigiisa aan la gaari karin cilmigiisa uu culus yahay waa caalim waa mukhlis wamaa ilaa dalik lakin dabcigiisii ayaa kakanaan baa ku jirta waxaan garanaya mar aan jaamacadda dhigan jirnay oo magisterkaan ku jirnay ninka nooga mxuu ahaa nafciga badan ayuu ahaa xafidahullah sheekha asaga caqiidaduna dhigi jiray annaga weliba reero laho dad weyn aho mxuu ahaa ilmo laho <laughs> taqriiban liaan henay magisterka dufcadanaga liaan henay markuu albaabka soo gala albaabka wuxuu ku dhufanaya haranti gacan kuma xiraya albaabka lugtuu ku harantinaya dhash albaabka markuu qab ka siiya ayuu soo fariisanaya saddex saa u hadlaya marka oo mutawaali ah masquul xataa ma ogola haddii aad tirahda sheekha masquuhi aadaya wuxuu leeyahay tacawad billahi min ashaytaan arajiim ilahay shaytaan ka magan gala halkaasuu istaagaya marka abaaicid laakiin ninka asagaa u sabarnay wax baan ka faaidnay kalimaadka qiimaha badan oon weligay hilmaami waxaa ka mid a kelimo kasoo yeertay koleyba mxua shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah iyo ibnuqayim iyo kutubo badan ku arkay gadaal dambe wuxuu leeyahay maa min shayin yatawakalu calayhi اlinsaan wa yuxibuhu aw yactamidu calayh ila kaana mucaraman liaxadi alaa qof hayr allahi a abcan ku jirta qofka ibni aadanka ah wax aad tala ama isku hadlay oo diaada hebela kuu jooga ama wax fulan baa muxuuah maanta isku hadlaynaysa u yidhah ma jira allah subxaana wa tacala aanan ahayn ilaa mid ka mid qofka mucarad u yahay shayga koobaad muxuu yahay qofkii inuuba dhintoba kow maxaad haysaa qifka isku hadlaynaysa odlay hebela ii jooga kow naftigaaba laga qaaday muxuu kuu qaban karaa waa maya tan labaad nicmadii aad madax ayuu ahaa ama dhaqaalo ayuu haystay ama wamaa ilaa daalika dhaqaalihii waa laga qaaday oo faqiir miiqaa qof oo muxuua dhaqaala haysan jirto maantana masaakiin oo tuugsani aaday u badan yihiin midii kale madax ayuu ahaa berri xabsi ayaa la dhigay xabsiga ku jira isaga yaaba muxuu ahaa yacni rabbi yastur ama rabbi istur ayuu ay ka maraysaa amaba tan saddexaad wixii waa u dhooban yihiin mansabkii u haayaa dhaqaalihii u haayaa wax walba u haayaa an yamnacak uu kuu diidi war kuma siinaa iga soco kule adan malihid ku fiijini laakiin intaba allah subxana wa tacala mid ka suurtageli malaha allah ma dhin subxana wa tacala xayu laa yamuut tan labaad allah subxaana wa tacaala wa gacantiis ka bax lama arka cid ka qaadi karto lama arko khazaain adunya wadiin khazaain samawat alard isaga ayaa gacanta ku rabbiga subxana wa tacala tan saddexaad ilaahay subxana wa tacala xayiyun kariim yastaxyi yastaxyi idaa rafaca cabdahu ilayhi yadayh an yaradahuma sifran ilaahay subxana wa tacala waa deeq badane waa kariim waxaa weeyaan waa xishood badane wuxuu ka xishooday addoonkiis inuu gacmiis kor u taaga kadibna iyagoo faaruq usoo celiyey rabbiga subxana wa tacala marka kalimaadkaas iyo kalimaad aad u badan oo qiimo badan ayaan ka faaidnay maca dalika abcigan wuxuu ahaa abci aad u adag oo dhib badan marka waxaan kala jeedaa in qofka uu doorto qof uu dul qaadan kara waa laga maarmaan abaat wathabaat sugnaan lagu sugnaado weyaan habaatka laba qaybood baa lagu fasiri karaa habtiga oo muxuu aha kitaaba wax lagu qorto oo lagu diyaariyo waa la dhihi karaa sugnaan lagu sugnaadana cilmiga isaga ah oo waxaa weeyaan sheekhii iyo cilmiga aad dooratay iyo washariik aa ka booday shariigan oo qofka ardayga ah oo kitaabka kula mariyo kula muraajaceeyo saas weeyaan faslun fasl waa fasal kale isna waa fasalka afraad fii tacdiimi alcilmi cilmiga weyneyn la weyneeyo iyo wa ahlihi dadka ehelka u ahoo xambaarsan oo culimada ah iyo dalabati cilmiga xambaarsan oo la weyneeya iyo asna u fasliya weeyaan fasalka kale ama shanaad filjiddi dadaal lagu dadaalo cilmigii iyo walmuwaadabati iyo cilmiga oo la joogtay walhimati iyo hanka sare iyo meel sare qofki inuu mxuu ah higto ayuu u fasliya weyaan fasalka lixaad fii bidaayati sabqi casharka meeshii laga bilaaba iyo sabqi waa cashar iyo wa qadrihi qadarka casharka laga dhigi iyo wa tartiibihi casharka tartiibinta la tartiibiyo sida laiskugu aadini si loo ka hormarani ayaa isna uu kaaga warrami doona insha allahu tacala fasalka kale fi tawakuli allah subxaana wa tacaala waxaad u tala saaranaysaa noloshaadi waxaad leeda rabbi maanta isaga ayaa idila isaga ayaa inoolaysta rabbiyo adaan maxaa ku dala saartay fii shu'uuni kulliha wax allah subxana wa tacala loo tala saartana waxaa ugu weyn cilmiga isaga kuwaafajiyo kadibna kuwaafajiyo inaad ku camalfasho faslun fii waqti taxsiil xilliga cilmiga in la barto ay haboon tahay madayari wtiha noqoto ama dadi ama xilligii zamankii la gala waqtiyadii loo kala duwa ay ayadna fasalkaas uu ku saabsan yahay todobaad kan sideedaad fi shafaqati qofka dhimrin iyo wanasiixati mxuu ahaa khayr miiritaan khayr miiritaan oo qofku muxuu aha loo naseexayo ay ayadna uu fasal weyan fasalka sagaalaad fi listifaadati ka faadaysi laga faadaysto ama tobanaad miya sagaalaad miya tobanaad we filistifaada faadaysi laga faadaysto oo la faa'idaysto ayuu asna u fasal yahay fasalka kale filwaraci xalaalmaradnimada xaala tacalumi qofka markuu cilmiga ku jira inuu mxua macamkiisa iyo malbaskiisa iyo mankaxiisa iyo howlihiisa ay xalaal noqdaan iyo mxua xalaalmaradnimada ayuu asna u fasal weyan fasalka kale fii ma yuuriu alxifda wanisyaan xifdiga maxaa qofka dhaxashiyo maxaana hilmaamka dhaxashiyo ayuu fasal yahay weyaan fasalka u dambeeyo fii ma yajlib risqa risqiga waxyaabaa soo jiido wamaa yamnacu risqa waxa mxuu ahaa manciyo wamaa yaziidu risqa wax kordhiyo wamaa yaziidu wixii kordhiyo fi lcumri cumriga wamaa yunqisu waxa naaqisiyo intaas ayuu ufaslay wey intaas ayuu imaamka caleh raxmatullah toban iyo saddexdan fasal ayuu ku keeni doonaa wamaa tawfiiqii waafijinta ila waafajiya ma ay ku ahaanin ilaa bilahi allaweyne mooyane caleyhi allaweyne dushii ayaan tawakalta sala saartay wa ilayhi allaweyne xaggii ayaan uniiba u laabanaa intaas ayuu imaamka le caleh raxmatullah intaa marka waxay ahayd muqadimadii kitaabka iyo hadafkii imaamka kitaabka u alifay iyo fahraskii iyo inta mawduuc oo imaamka uu saa u farsaari doono weyaan faslun hada faslun fasl weyaan fii maahiyati alcilmi cilmiga xaqiiqadiisa iyo alfiqhi fiqiga xaqiiqadiisa iyo wafadlihi fadliga cilmiga iyo fiqiga ay leeyihiin ayuu u baab yahay ayuu fasl iyo faslkan weyaan qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm alle wuxuu yidhi alabu lcilmi cilmiga oo la muslim la arka weyaan inta ayada marka xadiikaas qeybta ayada ah ibnu maaja iyo keyrkii ayaa soo saaray waana xadii saxiix inta ayada alab cilmi cilmiga oo la dalba fariidatun farad ayuu ku kulli muslimin muslim la arko wa muslimatin marka riwaayada ma sugna ama kelimada ayada ma sugna weyaan wa muslimatin ma sugna weyaan ziyaadada kuma jirta marka laakiin qeybta ayada waa qeyb sax aradka cilmiga marka faradka waa kee qof kasto muslima kuarad ah isagaa noo sheegi doona laakiin maqsuudka iyo duduubka wuxuu yahay qofka farducayn waxaa ku noqona xaaladiisa asaga wixii ku tacalluqa cibaadadiisi ha noqoto salaadiisii soonkiisii zakadiisii xajkiisii wamaa ilaa dalika sidoo kale mucaamalaadkiisii ganacsigu ku jiraa beeciisi wuxuu ku noqonaa xalaal wuxuu xaaraan ku noqonaa iyo wixii la tacalluqa sanca ayuu ka shaqaynaya xirfad xirfadda ayada waxyaabaha muxuu ahay ay xalaal ku noqonaysa xaaraan ku noqoni cilmiga marka fardu aynka ah kaa weyaan laakiin cilmiga kale oo waxaa weyaan qofka aanan daa'iman u taagnayn oon joogto u ahan ku tacalluqin waa fardu kifaayi oo qeyb muslimiinta kamid ah hadii ay u istaagaan oo weliba qeybta ayada u istaagaysan ummadii kaga fillaan karto qofka isaga waxaa weya badbaadai khayr ayuu helay ismigiina waa ka dhacaya inti kale laakiin haddii la waayo cid u istaagta arrinta oo ay ku sugnayn ummadii o dhan way dambaabaysaa nasal allah asalama alcaafiya iclam waxaad ogaataa ardaygow ama qofka muslimkahu biannahu shaniya laa yuftaradu laguma farad yeela calaa kulli muslimin muslim la arkay o muslimatin muslimad la arka alabu kulli cilmin cilmi kasta inay dalbaan faradkumaahan inteenna maanta inaan saxiixaynkii sunanka aan kor ka wada qabanno ama wada barano ama wada marno faradnkumaaha abadan faradnkuma ahan weyaan kow bal inay farad noqdo iska daa yuftaradu calayhi waxaa farad ku ah isaga xaaladiisa qofka cilmiga ku tacaluqoo ku xiran ayaa qofka farducaynku weyan oo dusha ka saaran kamaa yuqaal sidii loo yidhaahdo kamaa qaala ayaa idiin qoran ragga qaar u qorna laga yaaba kamaa yuqaalu weyaan kamaa yuqaalu sidii loo yidhahdo afdal cilmi cilmigan ugu fadli badan uguna faradsan cilmulxaali xaaladaada cilmiga ku tacaluqa weyaan wa afdal camali camalkan ugu fadli badanna xifdu lxaali xaaladaada ood ilaaliso oo adiga isdhowrta ayaa ugu fadli badan ayaa la yidhahda waa xikmad dadkii akhyaarta ahaa oo culimada ahaa ay ku dhawaaqi jireen yuftaradu waxaa farad ku ah oo lagu farad yeelay cala almuslim muslimka qofka muslimka dalabucilmi maa yaqacu lahu cilmiga isaga u dhaca ama kudullaca cilmigiis inuu dalba yuftaradu waxaa lagu farad yeelay cala almuslim qofka muslimka ah alabu cilmi shay cilmigiis inuu dalba yaqacu lahu isaga u dhaca fii xaalihi xaaladiisa oo fii aali fii ayi xaalin xaalad all xaaladii uu kaana ku sugnaaday qofka weyaan xaalad kasusugnaaw ama maalin ku sugnow ama farax ku sugnow ama murug ku sugnow ama caafimaad ku sugnow ama jiro ku sugnow ama masjid ku jir ama ka baxsanow xaaladda adiga ku khusaysa cilmiga ku tacaluqa qofki inuu barta ayaa waxaa weyaan lagu fardeelo weyaan fa inahu isaga laabudda lahu laabudda maaran lahu isaga uma sugnaanin min asalaati inuu salaad qof anaga salaad aan mxua laga rabin ajiraya maya qof salaad waa loogu bahanya haduu mar muslim yahay marba hadduu muslim yahay salaad waa loogu bahanya weyaan fayuftaradu caleyh nusahdaa isku dhibina nuskhooyinku waa kala duwan yihiin wixii aad maqashaan iska un dhegaystoon maxaa yeeley haddii ay noqoto in nusakhti lisusaxa bab kalaa la geli karaahadd ugu ron intaan arkay nusakhda marka iska un dhegaystoon wixii yaroo ku jirana ku saxda insha allahu tacaala sida aan ugu dhawaaqay waayahay wayajibu fayuftaradu calayhi isaga ayaa lagu fard yeeli cilmu maa shay cilmigii yacu u dhaca lahu isaga fii salaati salaadiisa biqadri maa kii qadarkii yuadii bihi uu ku gutaa fardu salaad salaad faradkeeda wayajibu calayhi waxaa dushii waajib ku ah cilmu maa shay kii cilmiga ayaa waajib ku ah yacu u dhacu lahu isaga biqadri maa kii qadarkii yuadii uu ku guta bihi isaga alwaajib qofka marka waxaa laga rabaa salaadii cilmi badan baa ku tacaluqa cilmiga isagoo ku tacaluqa salaadii gudashadeeda wixii waajibkaaga ahaa intaas inaad ka barataa waajibkugu ah baynbay kugu noqonaysaa saasuu imaam kala jeeda aleh raxmatullah maxaa yeelay lianna maa shaykii lianna maa shay yutawasalu lagu gaaro bihi isaga ilaa iqaamati alfardi fardiga in la joojiyo yakuunu wuxuu adaa fardan fard ayuu noqdaa weeyaan wamaa shay yutawasalu bihi lagu gaaro ilaa iqaamati alwaajib waajibka in la ooga yakuuna waajiban isna waajib ayuu noqdaa wakadalika sidaasoo kale fi sawmi soomka waa la mid iyo wazakaad zakada waa la mid in kaan lahu maalun hadduu maal leeyahay qofka dus maan lahayn aka miyaa ku waajiba maya walxaj xajka in wajaba caleyh haduu ku waajibo weya liman istaaca ilayh sabiilan wakadalika sidoo kale filbuyuuci beyca in kaan hadduu yatajiru ganacsada hadduu yahy marka dadka akhyaarta oo ganacsiga ku jira waxaa waajib ku ah oo farad cayn ku ah inay axkaamu lbeyc bartaan sidii salaadda ay waajibkugu tawayaan maxaa yeeley waxaa laga yaaba qofka haduusan baabkaas aqoonin inuu bad ku dhexdhaca laga yaaba ood xaaraan quuta ummaddana xaaraan qoodiy iyo awlaadii iyo masaakiintii qiila waxaa loo yidhi marka limuxamed bin xasan shaybani aleh amat lah maxamed bin xasan shaybani waa ninka uu dhihi jiray imaam shaafici aleh raxmat ullah maa ra'aytu samiinan qau samiinan eh, caaqilan qau ila maxamed bin xasan shaybani nin aad u buuran oo caaqil weligay ma arki yii intaanan ka ahayn maxamed bin xasan shaybani nin aad u buuran ayuu ahaa cilmiga iyo caqliga iyo maskaxdana cid ku gaarto lama arkin fiqiga imaam abi xaniif oo dhan dusha ayuu saartay lidalik isaga iyo nin kale iyo abu yuusuf waxaa la yidhaha saaxibay aw saaxiba abi xaniifa ayaa layihahdaa abu xaniifa labadii saaxib oo muxuu cilmigiisii soo xambaartay ayaa lagu magacaabaa marka maxamed xasan shaybaani caleyh raxmatullah ayaa wuxuu leeyahay waxaa lagu yidhi qiila waxaa loo yidhi maxamed xasan shaybaani raximah llahu tacaala alaa tusanifu miyaadan alifaynin oodan qoraynin kitaaban kitaab fi zuhdi adduunkan in laga zaahida ama lagu dhex zaahida oo adduunkan birbiriqiisa aan lagu kadsoomin adduunka micnodaradiisa inaad mxu kitaab ka qorta maxaa kuu diiday ama maad yeeshid saasaa lagu yidhi qaala wuxuu yidhi sanaftu kitaaban kitaab ayaan sanifay oo fi lbuyuuci jawaabtii waxay noqotay kitaab waxaan sanifay beeca nabigeena sal la sl su-aashii la weydiye o kale waa maa yelbis muxrim qofka muxrimka mu xirna marka nabigan la weydiye alai sl slam muxuu yidhi waxaasuu xirna waxaas xirna muusan dhihin laa yalbasu wuxuusan nabiga eh, qofka muxrimka xirnayn ayuu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam qamiis iyo sarwaal iyo waxaa weeyaan burnuska oo bahashan koofida madaxa marada la gashta iyo ofka lugaha msogoska iyo w lamidka ayuu nabigeeni sheegay maxaa yeele waxaa maxsuuroo kooban inta aan la xirinayn kanna waa lamido waxaa weeyaan dhankimaba aadin wuxuu yidhi haddii marba aan kitaabalbayc alifay uhdig waanba alifay weyaan maxaa yeele uhdi muxuu yahay qofku waa inuu adduunka wixii xaaraantiisa ka fogaado uhdiga xaqiiqi kaas wa intaas weyaan uhdiga xaqiiqiga nacam qaal wuxuu yidhi sanaftu waxaan sanifay kitaaban kitaab filbuyuuci beyc ku saabsan yacni wuxuu la jeeda hadalkiisa imaamkan fasiraya azaahidu qofka zaahidka ah oo adduunkan ku zaahiday man way yataxarazu iska dhowra can ishubahaati waxyaabaha shubahaadka oo isku dardarsan ma xaaraamba ma xalaala mase yihiin say noqon doonaan taas qofka iska ilaaliya qofkaas ayaa waxaa weeyaan zaahid a weyaan iyo walmakruuhaat waxyaabaha karaahiyada qofka ka fogaada weyaan fi tijaara tijaarooyinka wakadalik sidoo kale yajibu waxaa waajiba fii saa'iri lmucaamalaati dhaqanada iyo dadka mucaamalada dadka udhexaysa waxyaabaha ku tacaluqa oo kasoo lamidka ahna ayadna waa lamid w kadalik sidoo kale yajib waajiba fii saa'iri lmucaamalaati mucaamalooyinka kale walxirafi xirfadaha xirafta laga shaqaysta iyo sancooyinka laga shaqaysta qofka hadduu xirfo ka shaqayna tusaale ahaan hadda biyahan waad aragteen lacababina looga taaga waa xirfad xirfad weeyaan qofka inuu muxuu ahaa warshad sameeyo ood biyo dadka aad siiyo waa xirfad ilan caagii muxuu ahaa shaqo u baahan biyihiiya shaqo iyo in si lisku hagaaji ubaahan dawo in lagu dar loo baahan yahay eh, heerkolkii haab loo ilaaliya loo bahan yahy waa xirfad laga shaqeey xirfadda ayada qofka hadduusan aqoon u lahayn inuu galo wax xaaraan hadduu galo wuxuu noqonayaa nin dhibaato geysta ayuu noqonaya wakadalika maqaaxadii waa xirfad eh, waxaa weeyaan eh, saaluunadii waa xirfad meelaha lagu hagaajiyo xalwada iyo wlamidka waa xirfad dawooyinka waa xirfad xiraftaas noocaasa xataa baabuurti waa xirfad marka cilmiga asiga qofki inuu barto haduuba marba gala waa waajib iyo w ku taalluqo w araan ka dhig w alaal ka dhiga haddii u ogolaado asagoo wax cilmi ulahayna qofkaas khatar buu ku dhacaya wa kullu man qof dhammaantii ishtaqala ku mashquulay bishayin shay oo minha iyada ka mid a yuftaradu caleyh waxaa lagu farad yeelay ama farad ku ah cilmu taxarusi isdhowritaan cilmigii can ilxaraami xaraam oo fiihi muxuu ahaa sancadaas gudihiisa intuu ku jira wii xaaraamoo imaan kara cilmigu iskaga ilaalinaha inuu barto ayaa waajibka u yan wakadalika sidoo kale yuftaradu caleyhi waxaa farad lagu farad yeelay cilmu axwaali qalbi taas waan ka soo gudubnay marka baabka ku saabsanaa salaadii iyo mucaamalaadka waan ka soo gudubnay baab kalaan galnay marka oo acmaal qulub la yidhah baab acmaal qulub ayaan galna weyaan wakadalika sidoo kale yuftaradu calayhi waxaa lagu fardeelay cilmu axwaal qalbi qalbiga xaaladihiisa cilmiga ku tacaluqa qofka inuu mxuu ahaa barto min atawakuli tala saarasho allah subxana wa tacala tala saarto waa axwaal qulub waxyaabaha ugu weyne qofka ilahi subxana wa tacala uu manay waxaa weyn tawakulkaas ilahay tala saarna qul la yusiibana ilaa ma kataba allahu lana ilahay wuxuu noo qoray waxaan ahayn anaga uguma dhacayaan taa ayada carab iyo qalbi qofku ilaahay u waafajiyay subxaana wa tacaala adduunkan nicmo ayuu iskaga jirayaa murugmaba qabanaysa weyaan iwa linaamati alla loo soo laab wa tacala qalbiga alla aad ku xirnaado iwa lkhashyati baqitaan alla uu ka baqa iwa ridaa alla weyne subxana wa tacala wuxuu qadara inuu ku raadi noqdo fa inahu isaga waaqicun wuu ku dhacayaa fii jamiici alaxwaal axwaashaasoo dhan qofka inuu cilmigeeda barto waa arrin dhaceys marka laga maarmaan waa iyadna qofka barto waayahay qodob kalaan gudubnay wa sharafu lcilmi cilmiga sharaftiisa laa yakfaa calaa axadin qofna kama qarsoona id huwa mukhtasun bilinsaaniyati cilmigan hadda diinta oo kitaabkii sunnada cilmigiisa wuxuu khaas ku yahay insaanka jinkana waa lamid jinkana waa lamid aqaleynka ayaa waxaa weyaan laga rabaa weyaan khaas ku yahay laakiin cilmi kale waxaa mararka qaar insaanka waxaan la bara hadda kalbigoo kale akramakum llahu saamiciin waxaa weyaan kalbigoo kale eyga hadduu mucalam yahay oo mid wax la baray u yahay ka fadli badan eyga hayr mucalamka ah lidalika eyga mucalamka ah oo la diray oo bismi lagu diray wuxuu qabta u baktiyo oo baktiga oo meydka annaga aan dhihi karno waa cunaya waa xalaal baynamaa eyga mucalam hayr mucalamka ah oon la barin oon habka loo ogaaro iyo aan la abadan wuxuu qabtay lama cuna ilaa in la haleelo isagoo nool oo la gowraca laakiin cilmiga laga hadla waa cilmu kitaab wasunna waa cilmu shariica waa cilmiga yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutul ilmna darajaat cilmiga la amaanay kaas weeyaan ee kan ma adduunka ma ahan weyaan waaya wsharafu lcilmi cilmiga sharaftiisa laa yakhfa calaa axadin qofna kama qarsoona id huwa mukhtasun wuxuu ku khaas ku yahay bilinsaaniyati insaaniyada liana sifooyinka dhammaantood siwa cilmi cilmigaaan ahayn yashtariku fiiha insaanu insaanka iyo wasail xayawaanaat xayawaanaad kale way wadaagsadaan sifooyinka intooda shahwa qofka ka mid tusaalahaan qofka insaanka leeyahay xayawaankana shahwu leeyahay qofka insaanka waa geesi libaaxana waa geesi bini aadamku u naxariistaa waad aragteen dameer xataa waad aragteen iyo ku ugu darno muxuu ah muftariska oo dugaagta caadiga way naxariistaan wamaa ilaa dalika marka sifooyin badan ayaa marka insaanka iyo ay wadaagaan xayawaanaat intooda kale kow ka shajaacati geesinimada waljur'ati iyo dhiiranaanta iyo alquwati xooga iyo waljuudi eh, deeqsinimada iyo washafaqati dhimrinta iyo naxariista waayriha siwa cilmi cilmiga intaanan ahayn bini aadamka iyo xayawanka way wadaagaan wa bihi cilmiga ayuu adhar allah allaweyne ku saramariyey ood ku muujiyey fadla aadama nebi aadam fadligiis uu mxuuha ku muujiyey alayhi salaam calayhi salaatu wasalaam almalaaigti malagta fadliga uu kaga fadli badnaa cilmiga ayuu ku muujiyey rabbigan subxaana wa tacaala wa amarahum kadibna markaasuu rabbi markuu mxuu ahaa ku saramariyey cilmiga ood malaaig kaga saramariyey amarahum uu faray bisujuudin ay u sujuudaan lahu isaga waad garanaysaan markuu rabbigan subxana wa tacaala waid qaala rabuka lilmalaaikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaala watajcalu fiiha man yufsidu fiiha